ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisifiyey gelingelin ka dar

ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogal iyo webi goor la ysku daray lama kala gato kala maana durmaan gunti maha habeen qof ilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdu waa afarta bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labada kun qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in cabsi xoogan ay caawa ka taagan tahay kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen hareeraha magaalada xubna ka tirsan al-shabaab waxaa sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaal khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo ciidamada xoogga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka daarunimca haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha halkaasi ka dhashay khasaara waa ka dhaceen khasaarana ilaa ku khasaaraa mar walba eh, oo dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato badan ay ka soo gaartay oo wax badan ka jiideen axmed madoobena maanta waxa uu kulan la qaatay qaar ka mida ah mucaaradka jubbaland xilli joog ay yihiin inta badan mucaaradka maamulkaasi waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa uu gaaray isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo magaalada dooxa ee dalka qatar halkaas oo kulamo uu kula qaadan doono mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkaenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybka ah gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi kadaakadaakada qashinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iyo iimaan ma ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markana oo aan ku bilowno barnaamijkeena caawa cabsi xoogan ayaa caawa ka taagan degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo lasoo warinaya in xubno fara badan oo al-shabaab ah ay soo buuxdhaafiyeen hareeraha magaalada waxaana ay qorsheynayaan sida la sheegay dagaal ay kusoo qaadaan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dadka ayaana waxa ay sheegayaan in cabsi xoogan ay soo food saartay dadka shacabka ah ee degan gudaha magaalada dib ayaan ugu noqonaynaa qodobkan balse haddii aynu eegno markana warka ugu dambeeyey ee dagaal khasaare geystay oo ciidamada dowladda ah oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo al-shabaab maanta ku dhex maray deegaanka daarunimca ayaa sheegaya in khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalkaasi koox ka tirsan al-shabaab ayaa weer kusoo qaaday gudaha magaaladan barqanimadii maanta iyadoo dagaalka uu muddo saacadaah ku dhex maraya halkaasi ciidamada deegaanka oo markii hore halkaasi ku sugnaa iyo xubnihii weerarka soo qaaday kadib gurmad xoogan ayaa gaaray ciidamadii deegaanka ee halkaasi ku sugnaa oo ah ciidamada xoogga dalka iyadoo markii ugu dambeysana kooxda al-shabaab ay dib kaga laabatay dagaalkii ay kusoo qaaday deegaanka daarunimca inkastoo ay sheegatay kooxdu haddana dowladda soomaaliya waxa ay beenisay sheegashada kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmada runurgood ayaan wax ka weydiinay wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda guud ee caawa deegaanka daaronim xagga taagan weerarkaad ma ku soo qaaday abaara eh, eh, xilliga oo tobankii barqanimo ama afartii saac eh, ilaa shantii saac intii udhexaysa marka nimankaas naftoo haligayaasha ahaa meesha rag ku soo qaada ciidanka deegaanka oo ku sugnaa marka waana waana waana layska caabiyay si fiican aana looga hortagay marka weerarkaas gaadmada ahaa ka dhacay deegaanka daarunacmo ka tirsan degmada ranurgood maxaa khasaara ah oo ka dhasha gudoomiye oo laga ogyahay dagaalkan khasaara waa ka dhaceen khasaarana ku khasaara mar walba oo dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato badan ay kasoo gaartay oo wax badan ka jiideen marka anaga khasaarana mar walbana ma soo gaartobo mar walba anaga haddaan dhimanona xaq aan ku dhimanaynaa hadaan xaq aan ku joognaa guryaheena iyo deegaankeena iyo dawladeyna iyo iyo diinteynan mar walba aan ku dhabar marka cidna uga gambamayno mayno horena ugu dhabar adeegnay marka arintaasaa ka garta deegaanka daarunucma khasaaraha aada gaarsiiseen muxuu la egyahay waa khasaarahooda hadda mar walba iyagu waa waa khasaarahooda sida lagu ogaada waa aragtahay laakiin meydkooda iyo dhaawacooda iyo dhibaatadooda iyo waxay jiidayeen waxay baabuurta ku jiidayeen intaba waa waa waa xaqiijinay shacabka iyo iyo ciidanka intaba waa xaqiijiyeen marka haddana meesha nagaa joogno gacanta ku hayno si si nabad ahayna hadda ku sugan tahay eh, deegaanku waayahay xaalka caawa waa sidee marka goobihii maanta lagu dagaalamay yaana ku sugan goobihii maanta lagu dagaalamay eh, si fududa ah, looga looga caabiyay iyaga eh, loogana ceyriyay marka ciidanka deegaanka iyo ciidanka dawladda iska rabsanaya si degdega uga hortageen kuna sugan waana xasiloon tahay hadda mar maanta waxaa warar ay sheegayeen in ay la wareegeen kooxda al-shabaab wararkaas maxaad ku tilmaami lahayd waxay la wareegeen ma jiraan waxay la wareegi karaanna ma jiraan waana lagu farasaaray waana lagu garaacay dhibaato badanna waa ka soo gaartay wayna ka carareen marka ciidamada deegaanka oo oo dib u xoreynta oo macawisleyda iyo ciidanka dowlada gurmad ugu yimiday ayaana si fiican ugu farasaaray marka waa ku khasaareen waana ku jabeen waana laga raacdeeyey haddana ciidanka dowlada ee kuwa deegaanka ahayaan meesha waayahay eh, ciidamada deegaanka miyaa dagaalka galay iyaga oo keliya mise kuwa xooga ayaa qeyb ka aha ciidamada deegaanka difaacay meesha ciidanka eh, dowladuna waa gurmaday ugu yimaadeen marka way iskaashanayaan toorba waana wada joogaan haddana waa ku wada sugan yihiin oo kuwii deegaanka iyo kuwii gurmadka dawladda intaba waa waa fadhiyaan oo daarunucmay joogaan deegaanka maxaad abaabul abaabulhood ka wadaan al-shabaabka ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada runagood waxaa la sheegaa inay u dhasheen deegaanka idinku ma wadaan abaabul aada ku abaabulaysaan dadka deegaanka waxdeedaan u dhasha adeer ma jiraan dadkan oo khawaarijta isaga yimiday caalamka iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo meel walba iyo kuwii deegaanka iyo kuwa dadka soomaaliyeed ka dhashay intaba marka anaga kuwa deegaankeena iyo ka degma degmada ku dhashay iyo kuwa soomaali iyo kuwa kaleba waxba ismakayna dhamaan dhammaantood waa cadow waa khawaarij waa diin la dagaalan waa dowlad la dagaalan marka annaga midkii eh, degmada rundimo ku dhashay iyo midka caalamka ka yimid waa cadow isbeheestay oo isu kayna beheestay marka wa isu dha kayna male waxa deegaanma iyo wax eh, ka mid ma deegaana ka tirsan degmada runugood waxaa ku sugan madaxdii eh, maamulka hirshabelle sidoo kale saraakiil ciidan ayaa ku sugan deegaanadaas marka maxaad qorshahood isla dejiseen oo ku aadan dagaalka sidii looga saari lahaa deegaanada al-shabaab ay ka haystaan degmadan hadda waxay u joogaan madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha stateku waxay furmaan u joogaan waa inay eh, ka xoreeyaan eh, deegaanadan nimankan ay ku dambeeyaan khawaarijta degmada ruumidood kale maahe waa degmooyinka ay ku hersan yihiin iyo iyo iyo horusocodka oo dhan in la alaamiyo lana tayayo lana jaangooyo dadka deegaanka iyo ciidamada laysku aadiyo dhammaan la wada jiheeyo saasay u joogaan madaxweynayaasha iyo iyo talayaasha intaba anaguna diyaaraan nahay hadhan maamulka iyo shacabka degmada aan nahay marka waxaan ka midaysanaha inaan horu soconno waxaan aan iska dul qaadno dhammaanteena dhan shacabnahay hadan dawladnahaba gudoomiye degmada ayaa tahay al-shabaab dhowr goor sidaan oo kale weeraro ay soo qaadeen oo ay ku qaadayaan fariisimo ay kaga leeyihiin ciidamada dowladda ee degmadan maxaa idinkaga qorshaysan weerarada kooxda ay kusoo qaado ee gaadmada ah dadka deegaanka iyo ciidamada xooga goobaha ay ku sugan yihiin waxaa laga qorshaysan in eh, lagu qaado eh, cambain oo saf ballaarana oo meesha laga sixeeyo eh, qorshahoodu waa meel nooga yaal laba qorsha dowladda oo madaxweynuhu kusoo reebeyo qorsha labaad ma jiraan qorshuhu waa mid waa un in la sifeeyo deegaanada iyo degmooyinkan laga xabeejiyo iyo iyo iyo gobolladay ku horsan yihiin marka eh, daclaamka madaxweynaha oo hadda furunta u joogay amarkaan sugaynaa marka taasaan u diyaargaroobaynaa haddawaa la yidhaah taasaana qaadan doonaa door noocee ah ka cayaaraysaan dagaalka lagula jira al-shabaab ka maamul ahaan doorka ugu muhiimsan dhanba nooga haddana ka ciyaaraynaa oo inaan horkacno oo inaan eh, dawladda horkacno maadaama aan deegaanki nahay eh, doorka noogu aadan ama noogu mudan amba ugu fududo ka qaadan doona haddoo la yidhaahdo alaan uga qaadanay waan u taaganahay marka cidda ugu horeysaan noqonaynaa anaga haddoo la yidhaahdo oo horkaci doonta ciidamada deegaanka iyo iyo iyo kuwa dawladda intaba madaxweynihii waxa uu ku sugan yahay furimaha dagaalka gaar ahaan degmada maxaas ayuu joogaa abaabul ayuu halkaasi ka wadaa maxaad baaq ah ama codsi ah oo halkan uga diraysaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha statka iyo iyo taliyaha xoogaya taliyayaasha intaba baaqan dira wuxuu yahay inay degmada runurgoodo hadda deriska la ah oo furunta ay ku sugan yihiin iyadu ugu dhow cadowgana uu ku fadhiyo waxaan ugu baaqaa inay degmada rumidood soo damoodaan in naxariista ku feeriyaan waxaan aaminsannahay degmada rumidood madaxweyneyaashu inayan aysan ay ka bilaabaan howlgalka oo degmada kale iyo shabeelada dhexe ay uga harsan yihiin marka baaqaan u diraynaa wuxuu yahay madaxweynayaashu inay degmada runugdood ay soo damoodaan in naxariista ku feeriyaan gurmadkeerana ay soo dadejiyaan oo xagga amniga oo ugu horeeyo marka waxaan leenahay madaxweynayaasha soo dhawaada degmada rurmurgoodna naga soo gaaraan leenahay gudoomiyaha degmada runalgood macalim muxudiin ayaa waxa uu iga warbixinay dagaal maanta deegaanka daaro nimca ku dhex maray xubno ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada xooga dalka isla howlgalada dagaalka ka dhanka a al-shabaab ayaanu ku guda jirnaaye dhanka kalena diyaaradaha dagaalka ayaa saaka waxa ay duqeeyeen iyo afar goobood oo ku yaala gobolka galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana ay sheegayaan in khasaare xoogan ay dhaliyeen duqeymaha ay diyaaraduhu geysteen darqoojis sabansabley iyo cali weydow ayaa ka mid ah iyo goobo kale deegaanada ay duqeeyeen al-shabaab oo ay ku bartilmaa waa ciidamada dowladda ama diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda ka garabsiiya dagaalka lagula jira al-shabaab iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in duqeymahani khasaaro xoogan ay ku gaarsiisay xubna ka tirsan al-shabaab war saxaafadeed ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in lagu burburiyey kooxda al-shabaab fariisimo ay ku lahayd kuwaas oo markaa ay eh, ka deganaayeen deegaanada ay howlgalada diyaaradaha markaa ay ka fuliyeen ayaana lagu magacaabaa sida dowladdu ay sheegtay xiintubaal iyo ceel cali weyd oo ku yaala koonfur bari ee gobolka galgaduud ilaa iyo saddex iyo afartan ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa ku dhimatay howlgalka sida dowladdu ay sheegtay waxaana lagu burburiyey saddex gaari oo kooxdu ay lahayd kooxda al-shabaab ayaa halkaasi eh, lagu laayay sida ay dowladda soomaaliya ay sheegtay kadib bartilmaameedkan ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay bartilmaameedsadeen duqeymahana markaa ay ku garaaceen sidaanoo kale dhowr goobood ayay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyeen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale dowladdu waxa ay beenisay in al-shabaab ay la wareegtay deegaanka daarunimca waxaana ay sheegtay dowladdu in weerar ay ku soo qaaday kooxdu daarunimca ay fashiliyeen ciidamada deegaanka iyo ciidamada xooga dalka dhanka galbeedka gobolka galgaduud waxaa ka socdo sida ay sheegtay dowladdu howlgallo saf ballaaran ah oo lagu sifeynayo kooxda al-shabaab deegaano badan oo hoostaga degmada ceelbuur howlgallada ee ka socda gobolka waa deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ayaa isdaba joog ah oo looga saaraya kooxda al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin ee gobolada mudug iyo galgaduud iyo deegaanada dhaca xadka gobolka shabeellaha dhexe uu kala wadaago gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagigisbedelay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenaha haddii aynu eegno markana degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka taagan cabsi iyadoo caawa ay dadku soo warinayaan in cabsi laga dareemayo gudaha magaalada taas oo ku aadan kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay soo buux dhaafiyeen hareeraha magaalada waxaa jirta markaa khataro markaa isi soo taraya oo ku aadan in kooxdu mar walbahay ay weerar kusoo qaadi karto gudaha magaalada ciidamada halkaasi ku sugan ee dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa iyaguna waxa ay wadaan dhaqdhaqaaq wararkii ugu dambeeyay halkaasi aynu ka helin ayaana sheegaya in ah, cabsida halkaasi ka jirta ay dadku ay ah, ka welweelsan yihiin ah, sidii looga badbaadi lahaa amaba ay cid walba isku dayeyso sidii uga markaa badbaadi lahayd khatar kasta ee halkaasi kasoo food saari karta maadaama maalmo ka hor xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen gudaha degmada qoryooley iyadoo la sheegay inay gudaha u soo galeen oo dagaalku magaalada ku fiday taas oo khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay waxaana ay sidoo kaleeto ciidamadu ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iyaguna dhankooda dhaqdhaqaaqyadaas dhinacyadu ay wadaan ayaana cabsida kusii kordhisay dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugan maamulka oo aynu xiriiro la sameynay ma aynu ka haleelin qadka eh, taleefonka noomna aysan suurto gelin inaan ishaleelno sidoo kale waxa ay eh, ila xogogaala ah inoo xaqiijiyeen in markaa dhaqdhaqaaqyadaas halkaasi ka socdo ee wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka imaanaya in ay markaa sheegayaan in hareeraha magaalada ay isku urursanayaan maleeshiyaad fara badan oo kooxda al-shabaab ah kuwaas oo qorsheynaya weerar ay kusoo qaadaan gudaha magaalada markana haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar casuumaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha dhigiisa dalka qatar ayaa la sheegay inuu halkaasi eh, ku gaaray iyadoo sidoo kaleeto si diiran lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu horkacayo waxaa lagu wadaa ilaa iyo saddex maalmood booqasho qaadanaysa inuu ra wasaaruhu halkaasi ee eh, ku joogo isaga iyo wafdigiisaba ay ku sugnaadaan waxaana kulamo uu la qaadan doonaa qeybaha kala duwan ee eh, bulshada halkaasi ku sugan ee jaaliyada soomaalida iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dalkaasi isagoo kala hadli doona arrimo dhowr ah oo ku aadan amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo arrimo dhowra ah. farxaan maxamed jimcaale oo ah hafayeenka xukuumadda ayaa ka warbixiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay ayaa galabta soo gaaray magaalada tandooxa ee caasimadda dalka qatar ra-iisul wasaaraha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiiradda arrimaha dibadda maaliyadda amniga gudaha waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa booqasho saddex maalmooda ay ku joogi doonaan dalkan qatar kadib markii casuumad rasmi ah uu ra-iisul wasaaruhu ka helay dhiggiisa wadankan sheekh maxamed bin cabdiraxmaan altani waxaa labada dhinac ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga qotada dheer ee u dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sidii dowladda qatar ay u sii ballaarin lahayd barnaamijyada iyo mashaariicda horumarineed ee ay soomaaliya ka fuliso qatar waxay ka mid tahay dalalka kaalinta weyn ka qaata dibudhiska soomaaliya gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo ciidamada iyo amniga iyo sidoo kale samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ra-isul wasaaruhu sidoo kale inta uu joogay isaga iyo wafdigiisa dalkan qatar waxaa kulamo ay la yeelan doonaan ganacsatada waddankan oo ay kala hadli doonaan fursadaha maalgashi ee soomaaliya yaalla kuwaasi oo haddii lagu dhaqaaqo dalka soomaaliya horumar weyn iyo weliba koboc dhinaca dhaqaalaha ah dalkeenna uu gaari doono ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisa inta ay joogaan dalkan waxaa sidoo kale ay kulan la qaadan doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan qatar oo ay warbixin ka siin doonaan xaalada guud ee dalka iyagoo dhinaca kalena kala hadli doona sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen dibudhiska dalka waxaana booqashada ra-iisul wasaaraha ay ku soo beegmaysaa xilli xasaasi ah oo dowladda soomaaliya iyo shacabkeedaba ay si isku duubni ah ay ugu jiraan dagaal lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta ee soomaaliya u diiday in horumar iyo nabadba ay gaarto farxaan maxamed jimcaale afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo ka warbixinayay safar ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu ku tegay magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar halkaasi oo wafdigiisa iyo isagaba casuumaad ay ka heleen maalmaha soo aadanna ay ku joogi doonaan lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ayaa idin leenahay xog horeysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee muqdishona waa imaanaya markana hadii aynu eegno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta waxauu kulan la qaatay qaar kamida ah mucaaradka maamulka jubbaland waxaana kulanka uu la qaatay la sheegay inuu ahaa mid miro dhal ah oo looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo markaa ku aadan sidii eh, xaaladda deegaanada jubbaland wax looga bedeli lahaa sida ay kaga qeyb noqon lahaayeen dagaal ka ka bilaabanaya deegaanada jubbaland ee al-shabaab lagu qaadayo arrimo kale oo dhowr ah ayaa jira oo markaa lagala hadlay mucaaradka maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa uu la kulmay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe marka laga tago mucaaradka ku sugan magaalada kismaayo ee uu kulanka la qaatay axmed madoobe sidoo kale waxaa jira xubno siyaasiye xasaasiyiin ah oo aad kaga soo horjeedo nidaamka axmed madoobe waxaana siyaasiyiintan oo ku sugan eh, ee magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya ay ka soo horjeedaan hanaanka uu u wado axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoo waqtigiina uu gabagaba ka yahay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwaas oo diidan habka uu axmed madoobe damacsan yahay iyo sidoo kale sida uu wax u wado oo uu u hogaaminayo maamulka jubbaland oo muddo in ka badan toban sano

waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay madaxweyne xasan sheikh ahla lugtiidu amaha layska daaye asagu bareerihiisa waa caddaystay wuxuuna yidhi intahaanta qaar ka sara bannaan yahay taa kana qabyada tahay war xilligan kuwa diidan in dalkaan la xoreeyo alla xaasidsanaa xaggee bay u dhasheen xilligii wakhtiga layaableela yaableh soo lama oran war xigta maaha kuwaasoo xagge ay u dhasheen maxabad baana dhex taalla aryaadhaha madaxweynuhu waa xabaayo u xanaaqne markuu soo xusuuste abaqaad dacadowgiyo xinjiraha kuwaaba waa cabdulla waxaad ka tagtay xusuldhuubka orodkiyo intuu duqu xabeebsaday xirmili dadka qaarkeed waa wax laga xumaade warba wadadla taagay hogaamiya dhex tegey xaggee hadda xalaaq ku huraya war kalamaanay war ma haysiine madaxweyne xasan ragga uu maanta la joogo rag cayaar cayaar qaata ma aha khawaarijtuna hadday maqlaanayba cararaanba siduu abwaan maxamed saal hore u sheegana waa niman dhulkana mudacirkana midha habeenkii marka ayadaa bur iyo biyo loo kala bixi doonaa ha sugu weynina war qubuurada dhulkana mudacirkana midha habeenkii waxay sheegeen cimriga khawaariijtu inuu gebagaba yahay culummaduna waa tii tiri sida diintu qabto qarni weliba maray soo baxaan qawaariijtu dhibaato culusna waa geystaan kadibna inta lagu kacaa la dhammeeyaa oo la cirib gooyaa marka xaalkoodu waa dhammaad oo waa rafad waa rafad warada ikhyaar oo gobolka hiiraana soo jooga hadda ka hor ducaynaya wuxuu yidhi qawaariijta garuunjo geel ku joogsada allah ka dhigo siiga bidda allaha ka dhigo sisindaadata allah ka dhigo lax duqowday oo abaaru ku dhacday allah ka dhigo wuxuu yidhi eh. waygu ciirsantee taaladu hay eh. wareegsantee aniga xabad eh. baygu socotee allow ruuxda iga bixi war khawaariju bunayati bunayati ay dhihi jireen kani markii xaaladdu ku adkaatay miyuu heesta bartay warnimayahu qofkaan tawfiiqda ilaahay haleeshiinayn markii naftu dhuunta u timaado heesaa warkaas ma wuxuu garan waaye naftoodad bay kugu aamintaa aryaadhaha xabad ma ogidiina waxaa la yidhi khawaariijta beriga daarunimcaaq weerarta xaladi horaa xogtoora la helay kuwa kaleo koba ku tukada iyo xasan nuur wataanna ruunirgooda inya soo galeenaa laga xog helay madaxda dhanaxalayaa akhbaartaas la wada gaarsiiyaa la yidhi haddama taliyihii xooggaa hurday moogi tilaab un lama qaadin war lagu seexdaa ma seexdee see taliyuu seexday war haddaniyo hurda kulama tashato nin lagu seexdo ha seexan ilbaasiida haseexan eh. haseexan haseexan eh. soo jeedo si weynu feejigno soo lama odhan horta anigu waxaan hubaa eh. madaxweyne xasan sheekh soo jeedinuu dilay dhafarkuna hadda wejigiisu ka muuqdaa laakiin ragga kale waa dhalaalahayeen war miyousan waare hore u dhihin shidanaaba shidan calaa kulli xaal warkaan ha ku daaline daarunimco beriga nimanku waa eedeen waan waloweelay daaranimcana ma waxay ku taallaa afghanistaan war kalemaanay war ma haysiine ra'iisul wasaare xamse cabdi ah adarwaadhayehe laga lagama maarme waxaan aadayaa qadar mau yiidhabarjubintanagadaaymiyuu leeyahay warwarkaana dhex gelinine raysul wasaaraha dhigiisa qadara casuumay baa layidhi war axmedow raysul wasaare boqortooye hoostaga miyaa tala ka go'daa war adeer raysul wasaare cayaar maahane dagaalka khawaarijta sida dowladda qadar uga qayb qaadan lahayd ayay ka wada xaajoonayaan bowa safarka raysul wasaaraha puntland lagalama tashan intaan garanayo way dhaaftay aryaadhaha raysul wasaaruhu mugow qadar tagaxay u dhihi waaye qarashka eh. dhulkiina u war kalamaanay eh. isagoon khawaariija tirin taliyihii seexda eh. waxba nooma taraya mar kale yaanu nugu toosin waar anigu inay taliyaashu seexdaan waxaan ku ogaaday degmada ceel waaqi gobolka godow ciidankii deganaa xerada irideeda miino loogu aasay baa la yidhi ee baabuurkii baxi siriya kii ugu horreey ahaana way la kacday waxaa kaloon ku ogaaday taliyaashu inay seexdaan gooja cadda wixii ka dhacay war diyaaradaha dagaalku maanta waxay duqeeyeenaa yidhi tuulooyin hoostaga degmada runurgood laakiin hadaan taliyuhu seexa lahayn xaladii hore la duqay lahaa ayaa la yidhi warbow banaanbixii maamulka gobolka banaadir soo abaabuleen shaqaalaha lacagtooda waa la jarhayaa miyuu ku soo dhammaaday kiradiiba ma hayna xaggu mushaarka nooga goostaa war dadkii daljirka dahsoon iskugume shaqaalaha gobolka banaadir ay u badnaayeenaa la yidhi ayagoo ku faraxsan dagaalka kawaariijta oo xitaa qaar inay furunta aadaan diyaar u hayna iskugu yimaadeena la yidhi laakiin aaqirka ayagoo madluunahay ka kala dareereen la yidhi cosabsaan islahaayo maceebunba iga raacdayna waa maqli jiray mawagaajo waa cadow khawariijuna waa cadow war iyo khawaariij waa laba cadow laakiin qaajadaa roon qaryaadhaha halganka khawaariijta in bil loo qaajoodo xabad dhibi mayseesa migay cabdulle wuxuu yidhi duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiilehed duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiilehed warkalamaanay war ma haysiine masaajidka ugu weyn kenya ee ku yaalla bartamaha nairobi dagaal faraha looga gubtaa ka dhacayaa layidhi hayehe khawaarijta mahaasna makabus kicisay war masaajid inay dumiyaan waa lagu ogaaye kenya bartankeedana ma tageen warba wa inta kaniisadii dhaafeen miyay masaajid weerareen war masaajid iyo kaniisad midna in la weeraraa ma bannaana kuwa kitaabka gubaha miyaa loo dhaafaa kiniisadda waradha adinka colaadii khawaarijta idinku badataye jamaaca soomaaliya isku dishayaa layidhi meesha war shiiquumal iyo shiikh xasaar miyay ka dhex tarotay bawa shiikh muxuu kala dhicin waaye war waa falantiina safka hore annagaale iyo annagaalaha lagu diriray dad badani waa ku dhaawacmeen burbur badanina waa soo gaaray masaajidka dircu keyre oo xildhibaanadii hore ka mid ahaan jira guddiga masaajidkaasna ka midihina wuxuu yidhi ummadaha kalena daawanaya ayaa nooga ceeb badan wixiina dhex maray aryaadhaha warheema haysiina tartankii hergeli hibadaada beriga hal abuur badana isku helay tii ay dhigeenna waa la yaabay qoladii farshaxankana sawirro la yaab lahay soo bandhigeen suugaanlayna guurow iyo gabay iyo geeraar walax loo kala gara waayay daldaleen hadda waa la yaaba waxay soo bandhigeen laakiin garsoork ka kala saari lahay anigu miihi war cabdilow tartankaanu bilow soconayaa kala saaris najiitana ma dhowa laakiin maalintii koowaad ragga soo istaagay markaan arkay xaajadu ma fududa war ciyaar waa gelindambaa maqli jire kuwa soo socdaa may ka daran yihiin waar somalilan iyagu qaybgelaya tartanka bowa tartanka buntland lagama tashan haddee war calaa kulli xaal inta haanta qabadaa qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayn ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo tirsanada